بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الناظم رحمه الله باب الترخيم وإن تشى الترخيم في حال النداء فاخصص به المعرفة المنفردا واحذف إذا رخمت آخر اسمه ولا تغير ما بقي عن رسمه تقول يا طلحة ويا عام اسمع كما تقول في سعاد يا سعى وقد أجيز الضام في الترخيم فقيل يا عام بضم الميم وألق حرفين بلا غفول من وزن فعلنا ومن مفعول taquulu fii marwana yaa marwa jlisi wamiluhu yamanusu fafham waqisi walaa turakimhi dafi nidaa'i walaa hulaahiyan khalaa minhaa'i وإن يكن آخيره هاء فقل في هيبة يهيب من هذا الرجل وقولهم في صاحب يا صاحي شذا لمعنى فيه باصطلاحي وإن تريد تصغير الاسم المحتقر إما لتهوان وإما لصغر فضم مبداه لهذه الحادثة وزده يا أنت ابتديها ثالثا taqulu fi falsiyin fulaysun ya fataa wahaakada kulu hulaasiyin ataa wain yakun mu'anahan ardaftahu haan kamaa tulxiqu low wasaftahu فصغر النار على نويراه كما تقول النار منيرا وصغر البابا فقل بويب والناب إن صغرته نييب لأna baaban jaamcuhu abwaabu wannaabu aslu jaamcihi anyaabu wfaacil taskiiruhu fuwaycilu kaqowlihim fi raajilin ruwayjilu وإن تجد من بعد ثانيه ألف فاقلبه يا نابدا ولا تقيف تقول كم غزايل ذبحت وكم دنينير به سمحت وقل صريحين لسرحان كما تقول في الجمع صراحين الحمى ولا تغير في عثيمان الألف ولا سكيرنا الذي لا ينصرف وهكذا زعيفران فاعتبر به السداسيات وفقه ما ذكر bismi illahi araxmaan araxiim waxaanu kusoo guda jirnay kitaabkii mulxat licraab waxaanu soo gaadhnay baabu tarkiimi ay haadaa kani baabu tarkiimi tarkiimka baabkiisii weeyi tarkiimka xagga luqada waxaa lagu dhahdaa tarqiiqu sawti wa talyiinuhu in sawtka la jilciyo ayaa la dhahdaa oo waxaa la dhahdaa sawtun rakiimun bimacnaa raqiiqin waa sawd jilicsan weey waa kii shaacirkeedu rumma odhan jiray lahaa basharu milu lxariiri wamantiqun rakimu lxawaashi laa huraaun walaa nazru wacaynaani qaala allahu kunaa fakaanataa faculaani bilalba bima tafcalu lkhamru waxaynu kusoo marnay maxay kitaabkii mutamimadii baan kusoo marnay rakimu lxawaashi buna uga socdaa istilaaxana waxaa la idhaahdaa wa xadfu awaakhir lkelimati kelimada dabayaaqadeeda in la gooyo takfiifan takfiif ahaan baa loo goynaya calaa wajin maqsuusin si la garanayo oo weji la garanayo oo gaarana waa loo goynayaayo waa la xadfayaa tacriifkiisuna waa ka wa xadfu awaakhir lkelimati takfiifan calaa wajin maqsuusin calaa wajin maqsuusin dana culime wuxuu uga socdaa bimacanaa xadafkaasi yakunu ictibaatan jawazan ukas baa loo goynaya ukas ayaa loo goynaya waxaa kaaga baxaya xadafka qaadin oo kale la gooyey yadiisi qaadiyun ila waa lagooyey soma qaadin marka la leeyahay kaasi licilatin tasriifiyatin baa loo gooyey lakin isaga tarkiimkan waa lilictibaad ukas baa loo goynaya ukas ayaa loo goynaya waana rakhama masterkeedii de weya rakhama yurahimu tarkiiman masterkeedii weeyi waana min baabi tacbiiri lmasteri wairaadati ismi lmafcuul wuxuuna ujeedaa alsmu lmurahamu ismiga la tarkiiminayo ayuu ujeedaa tarkiimka saddex baa loo qaybiyaa tarkiimu nida tarkiimu daruura tarkiimu tasgiir saddexdaas baa loo qaybiyaa kagu horeeyu sheekhu ku bilaabay oo oh, waxaa la ydhahda waa tarkiimu nida wuxuu yidhi wain tasha tarkiima fi xaali nida faksus bihi lmacrifata almunfarida wain tasha haddii aad doonto atarkiima tarkiim haddii aad doonto fii xaali nidaa'i dhawaqa xaaladiisa xaalada dhexdeeda haddii aad tarkiim doonto faksus gaar yeel bihi aya tarkiima tarkiimka waxaad ku gaar yeeshaa almacrifata macrifada ku gaar yeel macrifada almunfaridata kelidaa waxdif go idaa waktiga goora khanta a tarkhiimiso aakhira smihi ay aakhira smi lmufradi macrifati aakhira smi lmunfaridi lmacrifati ismiga mufradka ee macrifada ah dabayaaqadiisa go walaa tugayirha bedelin adigu maa ay alladii ka ha bedelin baqiya hadhay ay huwa maagu can rasmihi suurada iyo hanaanka iyo xaalada iyo tilmaanta uu u yaalo ha ka bedelin taqulu waxaad odhanaysaa yaa dalxa dalxow yaa caami caamow ismacaa maqla ma aqulu lakuma waxaan idin leenahay waxaan idin leeyahay oo min anasiixati waana a kamaa taquulu ay qawlan qowl baad odhan qowlka oo kaa inan ahaaday ka qawli ka odhaahdaada fi sucaada sucaad dhexdeeda ad odhanaysid yaa sucaa sucaadey sheekhu raxima llahu tacaala wuxuu ka guda galay halkan tarkiimka loo yaqaano tarkiim annidaa ismigii munaadaha ahaa aynu soo baranay baa loo dhawaaqaya ismigaasi loo dhawaaqayo waxaa ku banaan tarkiim in xaggiisa dambe la jaro ila tarkiimku waa goyne in xaggiisii dambe la jaro ayaa banaan u fiirsada haddaba tarkiimka munaadahaasi labaa loo qaybinaya marka ugu horeysa ima an yakuna makhtuuman bitai tanifi wa ima an yakuna mujaradan canha labadaas aynu uqaybinana ismigaasi aynu u dhawaaqaynaa inuu tautani ay u dambayso iyo tautani inayna u dambeynin <clears throat> ma fahni ismiga munaadaha aynu u dhawaaqayno in tautani ay u dambayso iyo inayna tautani ayna u dambeynin hadaba ismigaasi hadii ay u dambayso tautani yurahamu mulaa duuduub ahaan baa loo ha mulaqan muxuu ka wadaa ama calam ha noqdo sida faatimo oo kale ama hayru calam ha noqdo sida jaariya oo kale saddex xaraf ka korarsanaado saddex xaraf yuuna ka kororsanaanin farqi male mar haddee taawtaniis baad aragtid mar haddee hee taawtaniis bay ku jirto ismigan aad u dhawaaqaysid waa la tarkiiminayo akhirkiisi waa la goynaya wax shardiya male misle fahnaynta ka labaad ismigan la tarkiiminayo hadii yani taawtaniis ayna ku jirin maxaa la samaynaya taawtaniis haddii ayna ku jirin taawtaniis uu ka maran yahay mujarad u ka yahay maxaa la samaynaya saddex shardi baa loo xidhayaa ko waa inuu calam yahay almacrifata halkuu kuleeyahay weyaan waa inuu mid labaada waa inuu mufrad yahay maxaa ku baxaya mudaafkii iyo shibihilmudaafkii iyo nikirada kayru maqsuudadii iyo kuwaasoo dhan baa ku baxaya waa shardiga saddexaada saddex xaraf waa inuu ka badan yahay saddex xarafe waa ka badan yahay ma saddex xaraf waa ka badan yahay maxaan idin idhi kolka ugu horeysa lagu khatimay lagu khatimn hadee ta lagu khatimo mutlaqan ba iska tarkiimi ama calam noqdo ma yuu noqdo saddexa ahaba yuuna ahaan haka badnaado saxiix walala hadduu mujarad min tai taniisu yahay maxaa la samaynaya saddex shardi waa loo xidhaya ko calam yahay laba waa inuu mufrad yahay saddex saddex xaraf waa inuu ka badan yahay misle fanaynta waa yahay kamida tusaale xaarif baa kamid a xaarif iyo jacfar kuwaasi waxa weeyaan tawtaniid kuma jirta de may ku jirta maya kuma jirta tawtaniid maxaa la samaynaya marka waxaa la samaynaya horta calam ma yihin mise ma mee waa calam waa mid labada mufrad ma yihin waa mufrad saddex xaraf ma ka badan yahay xaarif jacfarna ma ka badan yahay sucaadna ma ka badan tahay caamirna ma ka badan yahay ha xarafka u dambeeyu baad kugeynaysaa maxaad odhanaysaa ya ya xaari ya jacfa ya caami ya sucaa saas baa iska odhanaysaa tarkiinka lagu sheegaya waa sida akhirkii ubaad goynaysaa weyan macnuu intaasuu inoo sheegay intaa markuu inoo sheegay wuxuu inoo raaciyey waxdif idaa rakamta akhirasmi walaa tuqayir ma baqi can rasmi buu guuri halkaa laba arrimood buu ku tilmaamaya laba arrimood baa jira waxaa jira laba luqo labada luqo luqo waxaa la luqatu man laa yantadiru alxarf almaxduufa xarafkan la gooyo luqo aan la sugin baa jirta iyo luqo sugaysa haddaba eeg walaa tuqayir ma baqi can rasmihiidan wuxuu ku wadaa wuxuu leeyahay xarafka aada goysay xarafka ka horeeya ee meesha yaala xarakadii u saarnaa xarafkan ka dambeeyaba intaan la goynin uda haday damo ahayd damadii uda yaa xaariu xaari maxaa ka horeeya imika xarafka u dambeeya soo sama sada maxaa ka horeeya ra rad maxay saaran soo kasra ma saarno kasrada uda maxaad oran yaa xaari waa luqatu man yantadiru alxarf almaxduufa xarafka go-an bay sugayaan luqadaas ya alatu ya alxatu taada gooyo maxaa xaad u saaran tahay ad farxada kudaa yaa alxa ayar iska dhe luqatu man yantadiru alxarf almaxduufa ya caamir ka warrama ya caamiru ra'da goo maxaa u dambeeyey miim miimkan maxaa saarnaa kasra kasradi udaasha maxaad odhan yaa caami caamiro weyan macnaheeduna iska ilaali sucaad ka warran daalka go maxaa ku soo xigay alif reeban hadduu xaraka ya xarakada ku daa hadduu reebniyana reebniinka guda maxaad ohanaysaa marka ya suca ayar iskale ya suca siyadaasaad ku daynaysaa smayntaasnamaynaa waa basiid bay la tahay wain tashaa haddii aad doontid atarkiima hadi haddii aad doontid fii xaali nidaai dhawaaqa xaaladiisa xaalada dhexdeeda tarkiim haddii aad doontid faksus gaariyeel saail yahow bihi tarkiimkaasi almacrifata macrifada ku gaariyeel macrifada almunfaridata kelida waa mufradkii calamkaa iyo nakirada maqsuuda labadaas soo gudagelaya saddexdii kale daaqaday ka baxeen waxdifgo oo xadaf idaa raamta hadii aad idaa waktiga xadaf rahamta aad tarkiimiso aakhira smihi aakhira smi mufradi macrifati ismiga mufradkee macrifada aakhirkiisa goobu kuri sheekhu walaa tuqayir ha bedelin oo ha doorin maa ay alladii ka ha doorin baqiya hadhay ay huwa maagu can rasmihi maagaasi suurada iyo qaabka iyo hanaanka uu u yaalo ha ka bedelin buu kuleeyahay hadday xaraka tahayna xarakada ku daa hadday ku daa taquul waxaad odhanaysaa buri ya dalxa baad odhanaysaa imika dalxa mana sidiisii ku daynin waa luqatu man yantadiru alxarf almaxduufa yaa dalxa dalxow wa yaa caami caamow ismacaa maqla maa aquulu lakuma min anasiixa waxaan idin leeyahay oo waana ah waa dhegtaw dhiga kamaa taquulu ay qawlan hadal baad odhan qawlka oo kaainan ahaaday ka qawlika odhaahdaada oo kale aad leedahay fii dhexdeeda aad leedahay yaa sucaa sucaaday wqad ujiisa damu fi tarkiimi faqiila ya caamu bidami lmiimi waqad ujiisa dhab ahaan waa la baneeyey adamu dama ayaa la baneeyey fi tarkiimi ay fi ismi lmurahami ismiga la tarkiimiyey fi smi ismiga dhexdiisa ayaa lagu baneeyey ismiga almurahami la tarkiimiye akhirkiisii la xadfay faqiila waxaa la yidhi yaa caamu caamow baa la yidhi bidami lmiimi miimta godisteedaana lagu yidhi waanigeedi laba luqaa jira luqada horeynu soo marna waxaa la dhahdaa luqatu man yantadiru alxarf almaxduufa yaa alxa yaa alxa yaa caami saasay noqonaysaa waa luqatu man yantadiru alxarf almaxduufa xarafka go-an bay sugayaan oo waxaa la odhanayaa fi maxali nasba mabniyun cala adama almuqadara cala alxarfi almaxduufi litarkiim baa la odhanaya luqadan dambena waxaa la hahda luqatu man laa yantadiru alxarf almaxduufa xarafkii go-naa iyagu ma sugayaan ee qaybta xarafkan ismigan wax laga gooyay qaybta soo hadhay bay ula dhaqmayaan kal ismi taami ismi dhamaystiran oo kale saxiix ismi dhamaystiran oo kale ay ka soo qaadayaan mar hadday ka soo qaadaan ismi dhamaystiranna dee wax ka go-anba ma jire ismigaasay banaynayaan aakhirkiisa odomadii ku banaynayaan saxiix walala yaa caami soo kolka hore maynaan lahayn kuwan waxay leeyihin yaa caamu sababtu waa maxay yaa caamiru ra'dii markii la gooyey intan soo hadhay ayaa caamiyay ka soo qaadeen kal ismi taami ismi dhamaystiran oo kale luqatu man laa yantadiru alxarfi maxduufu baa la dhaha saxiix wala la markaa damihiyg muxuu noqonayaa binihi ahaa waaba miimka waxa saaran weeyaan intaa ma isla fahmi wax badani kuma jiro waqad ujiisa dhab ahaan waa la baneeyey adamu dame ayaa la baneeyey fi tarkiimi ismiga murahamkaa la tarkiimiye dhexdiisa ayaa lagu baneeyey tarkiim waanigiina yidhi waa min baabi tacbiir lmasderi wa iraadat ismi lmafcuul soo nidiman odhan waqad ujiisa waa la baneeyey adamu dame ayaa la baneeyey fi tarkiimi fi lmurahami ismiga la tarkiimiye dhexdiisa dame lagu baneeyey faqiila waxaana la yidhi yaa caamudana naayo faacilkiy yaa caamu baa la yidhi caamow bidamilmimi miimta dameega xaalow ya mid ku dheehan ama bidamilmimi miimta godisteedaana lagu yidhi وألق xرفyن بلا غفول من وزن فعlان ومن مفعول تقول في مrواn ya mrw جلسي ومثlh ya mنص ففهم وqisi شheekhu رaحimه اللهu taعaalى تrkhiimka saddex baa loo qaybiya waxaan la goynaya inuu xarف keliya yahay waxaan la goynaya inay laba xarف yihiin waxaan la goynaya inay jumlo tahay saddexdaa weeyaan haddaad maqashaan tarkhiim waa saddexdaasun in xaraf keliya la gooyo waan soo sheegnay labaynu u kala qaadnay inuu ta ismiga u dambeeyo iyo inayna u dambayn hadday ta u dambayso muطlaqan waa la gooya haddayna ta u saddex inuu saddex xaraf ka badan yahay jumle marka la goynayaana waa tarkiibka masjiga oo kale baclaba baclabaka oo kale yaa baclu baa laska odhanaya macdi karib oo kale yaa macdi baa laska odhanaya maan jumle idin la goyn wax badan baa la goya sheekh laba xaraf iyadoo la goynaya waa tan wuxuu yidhi wa alqi tuur xarfayni laba xaraf tuur bilaa gufuulin ay bigayri gufuulin moogani la-aanteedna ku tuur kama warhaysido waad ka warhaysaa weyaan macnuu si fiican baad uga warhaysa waad la socotaa inuu baabu tarkiim yahay min wadni faclaana wasanka faclaan xaggiisa ka tuur wa min mafcuulin wasanka mafcuul xaggiisa ka tuur taquulu waxaad odhanaysaa fii marwaana ay fii tarkhiimi marwaana marwaan tarkhiiminteeda tarkhiiminta dhexdeeda waxaad odhan yaa marwa marwow ijlis iska fadhiiso wa miluhu waxaa lamida marwaan yaa mansu mansuurow ayaa lamida ee fafham faham buu ku yihi sheekhu maa dakartuhu laka waxaan kuu sheegay waqis qiyaas qaado calayhi madkuurka maa lam adkurhu waxaanan kuu sheegina de qiyaas qaado hasdagatirin bu kuleeya ee wax lagu sheegay maankaaga la kaado laba xaraf ka tuur bu labada xaraf markaad tuuraysidna ilow kaama aha mana ilowsanid mana hilmaansanide waad ka war haysaa bu kuleya sheekh waad u u fiirsada culimo waxaynu soo haynay ismigaynu tarkiiminaynaa inuu ta u dambaysiyo inayna u dambaynin haddii ayna u saddex shardi baynu udhignay soo maa saddexdii shardi ismigan labada laga tubay shan baa loogu daraya shan shardi baa loogu daraya maxay noqonaysaa marka sideed shardi sideeddaa shardi ismu adkeyshid weeyaan saxiix wala la saddexdii hore waa mufrad iyo calam iyo inuu saddex ka badan yahay saxiix xarafka u dambeeya xarafka ka horeeya waa inuu xarfulan yahay imise weyaan afar waa inuu reeban yahay waa inuu zaa'id yahay afar xaraf iyo wax ka badan waa inu dhamaystirayo waa inuu xarake lijinsiya xarakaysan yahay xarake jinsi wa ina ka horeysata o reebto sideed maynan sideeddaa shardi baa loo shardiaya afartii or saddexdii orunbaad ah, shan ugu daraysa shantaad ugu daraysa waa maxay xarafka u dambeeya xarafka ka horeeya waa inuu xarfulan yahay soo tajid kumaydaan marin ya xarfulan waa inuu haye waa inuu xarafkaasi reeban yahay soo laba ma waa inuu zaaid yahay waa inuu afar dhamaystirayo ama afar wax ka badan waa inuu xaraka la jinsi ay reebto mana shanaan shantaas baa loogu geenaya maxay saddexdii hore tusaalead ku fahmaysaa marwan ka waran marwan horta waa muf waa mufrade waana calam saddexna wuu ka badan yahay soo shuruudda hore kamaad helin sheekhow nuun baa u dambeeya nuunka maxaa ka horeeya xarfulayn ma reeban tahay mise ma reebana way reeban tahay waana zaaid aliftaasi waxayna dhamaystirtay afar xaraf maxaa ka horeeya saddex maxaa ka horeeya saddex baa ka horeeya soo ma saddex baa ka horeya oo de afar bay ku noqonaysa haye xaraka la jinsiya ayaa ka horaysa oo dee alifka waxa reeba fatxo fatxada mayna reebi way reeba u fiirsada xuruuftan xuruuf culumba marna la idhahdo waa xarfumad marna la ydhahdo waa xarfulayn marna la ydhahdo waa xuruf cilla tajwiidka lagu barta hadii ay reebto xaraka la jinsiyey qaala yaqulu yabiicu hadday arrintu saa tahay waa xarfu maddin wa xarfu cillatin wa xarfu laynin saddexdaba waa la dhahdo hadday xarako aan la jinsi ahayn ay reebtana ya maxaa la odhanaya waa xarfu cillo iyo xarfulayn baa la odhanaya sida khawf oo kale ya sida fircawn oo kale waa maxay xarako la jinsi may reebin de woga maxaa u jinsi aha soodoma umay jinsi ahayn xarfu laynin wa cillatin baa la odhanaya haddii ay xarakoobaan ka waran qawaala bayaaca waa xarfu cillatin faqad xarfu cilla la dhaa markaana meelahaas ayaa lagu inta malaa meelaas ku arkan culmiga oo ka socda markaa shantaa sideeddaa shardi ayaa loo shardiyaya sideeddaa shardi markaad ka heshid labada xarafoo u dambeeya daaqada ka saar marwan maxaa u dambeeya alif iyo nun alif iyo nuuntaa daaqada ka saar maxaad ohan luqatu man laa yantadir maxaad ohan ya marwu luqatu man yantadirna maxaad ohan ya marwa mana saayn mansur weeyaan kana mansuur yaa mansuudan lagu leeyahay yaa masnad mansur weeyaan mansuur ma ynaa shuruudan ayna ayna ku dabaqmin way ku dabaqantay maxaa u dambeeya ra'yiwow soo maa labadaba daaqada ka saar yaa mansa luqatu labada goorba isagu waa labada goorba waa sida isagu yaa mansu mansuur bua soo luqatu man yantadir luqatu man laa yantadir labada goorba u dambisan yahay de damadu mad kala niyoonaysa ila kolka hore iska dambisnaayo yaa mansu iyo yaa mansu labada goorba aduma kala niyoonaya waaya wuxuu yidhi markaa eh, faclaan iyo mafcuul kuma aha waxba qayd kuma ahe waa eh, ismi kasto shuruuddaasi laga helay weeyaan ismi kastoo shuruuddaasi laga helay ayaa noqonaya marka mukhtaar oo kale iyo iyo kuma jiraan ya mukhtaar iskama odhan kartid iska ilaali limaada ya mukhtaar iskama odhan kartid waayo aliftiisaasi isaga asal bay kasoo gadoontay aliftiisaasi asal bay kasoo gadoontay waaya fircawn ka warrama fircawn isaga maxaa la odhani ya culima fircawn shuruuddii maa laga helay waa caam waana mufrad saddex araf muna ka badnayn ya wuu ka badan yahay laakin maxaa dhacay shuruuddan dambe xarako mujanisin may may may reebin marka madhabka farra iyo aljirmi sheekha la dhahday wuxuu leeyahay kuwa horaa lagama madegaya ya firca baa laska odhanaya laakin culimada kale way leyn wa ya fircaw baa la odhanaya ya fircaw xaraf keliya ridweyna zaade waayo labada xaraf marka loo geliyo shuruuddaasa loogaya shuruuddiina may dabaqmin ma yaa fircawn baad ohanaysaa marka kaso wa alqi tuur buu ku yihi sheekhu xarfayni laba xaraf tuur bilaa kufulin ay bigayri kufulin moogani la-aanteed ku tuur min wasni faclaana wasanka faclaan xaggiisa ka tuur wa min mafcuulin wasanka mafcuulna ka tuur taqulu waxaad odhanaysaa fi marwaana marwaan dhexdiisa waxaad odhanaysaa yaa marwa marwaw ijlis iska fadhiiso wa miluhu marwan waxaa la mida yaa mansu mansuurow ayaa lamida ee fafham arrintan aan kuu sheegayo fahm waqis arrintaan kuu sheegay waxa aani sheegin wa qiyaas qaado mana saxayn walaa turakhim hinda fi nidaai walaa hulaaiyan khala min hai wain yakun akhiruhu haan faqul fii hibatin ya hiba man hada rajul wa qawluhum fii saaxibin ya saaxi shada limacna fiihi bisilaaxi wuxuu yidhi walaa turakhim ha tarkhiiminin hinda hinda ha tarkhiiminin fi nidaai nidaha dhexdiisa ha ku tarkhiiminin fi nida nidaha dhexdiisa waxa weeyaan ha ku tarkhiiminin waa bayaanu lilmacluum shaygii macluumka ee hore loo yaqaaninbu sii cadanaya waayo tarkiimkaynu ku jirnaa marka horeba waa tarkiimu nida ila saddex baynu uqaybina tarkiimu nida tarkiimu daruura tarkiimu taskhiir baynu uqaybina soo marka hore maynaan tarkiimu nida ku jirin waan ku jirna haddana fi nida muxuu leeyahay waa bayaanulayn macluum baa la dharaa wixii la sii garanaya loogaanba kuusii cadanaya sha saxiix walala walaa turakhim ha tarkiiminin hinda hinda ha tarkiiminin tarkiimka hadda waad fahamta waxa ka goyin weeyaan hinda hinda ha fi nidaai xaaladda nidaha dhexdeeda ha tarkiiminin walaa hulaahiyan hulaatina hulaaiga oo khalaa madhnaaday ay huwa hulaaigu min haa in ha ka madhnaaday hulaai ha ka madhnaadayna ha tarkiimini halkan sheekhu muxuu ku ishaaraya wuxuu ku ishaarayaa waa ixtiraazaad waayo soo sheegnay munaadaha marka ugu in laba loo qaybinayo ima an yakuna multabisan bitaai taaniif wa ima an yakuna mujaradan canha soo labadaba maynan qaybin haddaba hadduu yahay tau taaniif mid ku dheehan yurahamu mutlaqan baynu ama calam ha ama kayru calam ha ahaado ama saddex ha ahaado ama ha ka badnaado laakin maxaynu nidhi hadii aanu haddii uu yahay mid aan wadanta maxaynu u shardinay hal xarafna logeynaya maxaynu u shardinay saw saddex umaynaan shardi inuu calam yahay iyo inuu mufrad yahay iyo inuu saddex ka badan yahay hadaba u fiirso hinda dee ta ma wadato ta wadata may calam way tahay mufradna way tahay shardigay weyda shardigani waa maxay dee saddex inay ka badnaato waa saddex soo maa marka ha tarkiiminun ha yaa hin ha isku odhanaysa waayo dee shuruudi baa laga waayay saxiix wallah walaa hulaahiha khala minhaa ina waa maxay walow mudakar ba ahaadee hulaahi kasta oo sidaasi ah oo waxa weeyaan baabkaa ku dureeraya oo tawtaniis aan wadan dee shardi baa laga waayey ha iska tarkiiminun aayar ma fahni mana basiidan waa basiid waayahay waa zayd oo kale zayd waxba ya zayd haddaad leeda ma tarkiimin maxaad ya zayd baad ya camr maxaad sidiisaad ugu dhawaqaysa ya zaydu ya camru saasaad odhanaysa waayo waa hulai hulaaigana waxaa loo shardiyaya haddii mar uu yahay munaadihi haddii uu hulai noqday baan ujeedaa hadduu noqday minta saddexdii shardi baa loo shardiyeyey laba waa laynay mid baa la waayey maadaama midkaa la waayey wax tarkiima loo geysan maayo wax waxyaala ha u geysan sheekh walaa turakim ha tarkiiminin hinda hinda ha fi nidaai nidaha dhexdeeda ku tarkiiminin walaa hulaiyan walaa turakim ha isman ismi ismigaasoo hulaiyan saddex xaraf la ismigaasoo khalaa ka marnaaday ay huwa ismigu minhaa inha ka madnaaday hada wuxuu ujeedaa waa taawtaaniidki waayo marka lagu joogsanayo ayaa ha loo bedelaade sida aawadeed bu ha uu leeyahay wain yakun aakhiruhu ha faqul fi hibatin ya man hada rajul wain yakun haddii uu yahay aakhiruhu ismigaasi hulaasigaa aakhirkiisu haan ha haddii uu yahay faqul waxaad tidhahdaa fi hibatin ay fi tarkiimi hibatin hiba tarkiimkeega tarkiimkaa dhexdiisa waxaad tidhahdaa yaa hiba hiboy man waa kuma haadaakan arajulu ee ninkaa aljaalisu ee fadhiya macaki macaaga Ah, wuxuu ku leeyahay ka waran haddii hulaaigi u wato haddii uu ha wato tawtani haddii wato ka waran dee tawtani haddii u wato dabinkiibuu kuu soo gale iska tarkiimi ka go ila shardigii baad ka heshay tawtani waxaa lagu yidhi hadii tawtani wato yurahamu mutlaqan baa lagu soo ama hulaahi aada ama yuu ahaan dee waa hulaahi imika hiibiye maxaad samayn tarkiimiyo xarafka u dambeeyo ka go yaa hibadhe yaa hiba yaa hiba yaa hibu adee tira waa luqatu man lan yatadir liqatu man wain yakun haddii uu yahay aakhiruhu ismigaasi hulaatiga aakhirkiisu haan ha haddii uu yahay faqul waxaad tidhaahdaa fii hibatin ay fii tarkiimi hibatin hiba tarkiimkeeda tarkiimkaa dhexdiisa waxaad tidhaahdaa yaa hiba hiboy man min maaha iska ilaaliya muxuu ku qorya shee man buu qorya waa min bu inaga inoo qorya sooma aragtaan man weyaan man waa kuma waa khabar soo taqadume haadaakan arajulu ee ninkaa ah, man waa manta mubtada ka dhigaysa taqul waxaad ohanaa fi hibatin man man waa kuma waad ohanaysaa man man kuma haadaakani weeyi anagaa khabar gelid marka man kuma haadaakani weeyi arajulu ee ninkaa aljaalisu ee fadhiya macaki adiga wa qawluhum carabta qowlkooda fii saaxibin saaxib ay yidhaahdeen yaa saaxi ay yidhaahdeen shadda wuu shaadoobay ay huwa qowlkaasi waa shaadoobay limacnan fiihi ay wa inamaa rukhima waxa uunoo loo tarkhiimiyey limacnan macno darteed baa loo tarkhiimiyey macnaha oo kaa'inin ahaaday fiihi ay fii saaxi saaxi dhexdiisa ahaaday bisilaaxin ay can isilaaxin isilaaxi inuu xaadu ka baxay oo uu ka shaadooday wuxuu ku leeyahay maadaamood i tidhi ismigan la tarkhiiminayo munaadihii inay ta la socotiyo inaynan la socon hadday ta la socoto yurahamu mutlaqan baa la wili soo ma ama calam ha ahaado ama hayru calam ha ahaado hadday taaba la socoto ama maahe inayna ta socon haddii ayna ta ila soconna calamni baynu u shardiyeynay ta lama socoto calamna maahe waa nakiro de maxaa u tarkiimisa sheekh sow su-aal maa waa su-aal de waxaa lagu uhi loo dhawaaqay laba loo kala qaadi inuu ta watiyo inaan wadan haduu ta wato yulahamu mutlaqan ama calam ha ahaado ama kayru calam ha ahaado saxiix wala la haddii aanu ta wadanna shuruudda loo dhigay waxaa kamid ahayd inuu yahay calam inuu yahay de haddaba saaxi ma calam ba la meecala ma waa nakira samuna nakiran wa nakiro maxaa la sameynaya markaa dan soo din iska tarkiimiyo sheekhow hawlo kalea ku jira halkaasaad odhanaysa oo maxay hawlaha ku jira shadda limacnan baa la guriyo waa kahratu isticmaal isticmaalkiisa aad iyo aad u farabatay maadaama isticmaalkiisa uu farabatay sidii caalamka oo kala loola dhaqmay masle fanaynta waana saa ufahantaan ila laba ila shuruuddii waa laga waayey maadaama shuruuddii laga waayey sababta loo tarkiimiyey waa maxay baa lagu odhan kara waxa loo tarkiimiyey macnaha ku jira karatu isticmaal isticmaalkiisa aad u fara maadaama isticmaalkiisii uu fara batay sida calamka o kalea loola dhaqmay adayg ma ku jira marka la wa qawluhum carabta qawlkooda ay yidhahdeen fi saaxibin culimada qaarkood baaba i saxaa yasxu baa laga keenay kii miiraansigii saxa wuu soo miiraansaday yasxu wuu soo miiraansanaya fa huwa saaxin waa mid soo miiraansaday laakin de hadda wax u daliil ma jiro wa qawluhum oo dhahdooda fi saaxibin saaxib dhexdeeda ay yidhahdeen yaa saaxi ay yidhaahdeen shadda wuu shaadoobay ay huwa qawlkan wuu shaadoobay limacna jaar iyo majruurkaa ficil baa lagu tacalujinaya lasoo qadarayo wa inamaa ruqima waxa uun loo tarkiimiyey limacnan macno darteed baa loo tarkiimiyey macnaha oo kaa'inin ahaaday fiih isaga dhexdiisa ahaaday bisilaaxin bada can ka dhig bisilaaxin ay can isilaaxin isilaaxii naxwiyintuna ka shaadoobay misle faanaynba baabu takiiri ay haadaakani baabu takiiri takiirka baabkiisii way takiirka xagga luqada waa masdaru saara shaya takiiran idaa caddahu saira saara saara yusagiru takiiran marka takiir agga luada agga luqada waa master weeyi xagga isilaaxa miya ziyaadatu yain saakinatin fi wasat ismi maca dami awalihi wa fatxi haaniyihi liqaradin min alaqraadi baa la dhahda waa ya in la siyaadiyo ya-daasi waa inay reeban tahay ismiga bartankiisa waa in lagu ziyaadiyo xarafka ugu horeeyo waa in la godo xarafka labaadna waa in la fadxiyo waa inta intaba kitaabka idin qoray haddaba leeyahay owsaantiisaasi saddex weeyi waa isla fahnima saddexda wasan baa wax lagu taskiriya hadday dooni si hadii haddii ismigu uu hulaai yahay fucayl ku taskiri hadii uu rubaaci yahay ku taskiri hadii uu khumaasiy wax ka badan yahayna fucaycil ku taskiri saxiix wala la haddaba u fiirso fucayl markaad ku taskirinaysid saddex arimood baad qabanaysaa saddexda arimood waa maxay awalka god fudhe thaanigana fatxi fucadhe ya zaa'idaana keen fucayl mana basidayn rajul ka waran rajul muna hulaaian maxaad ku taskirin raada god jimkana fadci iyo anaka kolkii hore aan ku jirin oo ya taskir laydhaa rujayl mayna saxayn rujayl waa sidaa wey ka kalena in yarun buu la dheeraanaya eeg fucayl fucaycil markaad taskiininaysid awalka god fu caynkana kasri yana keen xarafka afraadna hoos dhig fucaycil fucayciil soo basiid ma saas baad ohanaysaa shuruud buu leeyahay shuruuddiisaasi horta waa inuu ismi yahay ficil baa ka baxay soo maaragti waxaan la taskiirinaya waa maxay ogow sheekhow ana taskiira min khawaas ismi mucrabi taskiirka yaa gaar u leh ismiga mucrabka ficil maa la taskiriya la xaraf maa la taskiriya la ismi mebniya maa la taskiriya la wax ka shaado way noo iman doonaa da iyo ladi iyo kuwaas way noo iman doonaan insha allahu tacaala marka waa inuu ismi yahay shardiga labaad waa inuu mutamakin yahay asmaulishaariya kuwaasaa ku bixi doona shardiga saddexaad waa inuu taskiir aqbalayo maxaa ku baxaya asmaada ilahi a taskirin shek iska ilaali waa inuu shaygan ya taskiir aqbalayo hadeelowdaa ka waran sawga jira ismu ilaahi muhaymin muhaymin sawga fucaycila ya maxaad kaga jawaabi liwadcihi haakada saasa loo dejiyey isaga muhaymin sidii taskhiir maa waa sidiisaa weeya saas baa loo dejiyey haddee lagugu soo arooriyo shardiga afraad khuluuhu min siiqati markii horeba siiqadiisa siiqadan waa inaanu ahayn markii horeba waa inaa sida kumayt oo kale kumayt maxaa taskhiirin bada markii hore san siyaa soo waa ka halkaa hoose gabayga ku tirinaya ismun watamkiinun kada qabuluhu taskiira wamin wasnihi khuluwuhu wama huwa looma akriya marka la qaaday gabayga wama huwa kalkumayti laa yaqbaluhu kada lkabiiru wljasiimu fafhamu ugu waa inuu ismi waa inuu makansaday waa inuu aqbalayo taskiirka wasankiisu markii horeba waa inu ka marnaa kumaydoo kale w kumaydoo kale isagu aqbali maayo kabiir iyo jasibna aqbali maayaana saasoo kale fahan bu guri sheekhu loo keeno taskiirka maxaa loo keenaa waxaa loo keenaa shay markii hore la moodiyo in weynaaba la yareeya shay markii hore la moodiyo in weynaaba la yareeya aduu waxyaalaha badan waa ka xagga idinka tirtirinaya wa in turid haddii aad doonto taskiir alismi ismi ina taskiirisid haddii aad doonto ismigii almuxtaqari la liiday ima litahwaanin yani quursasho iyo liidid la liidayo aawadeed inaad u taskiiriso ima lsiarin iyo yaridda atahaan uu yar yahay ina taskiirsa haddii aad doontid faduma god buu ku uhi sheekhu mabdahu ay mabdahu bilowgiisa god lihaadii tani darteedna u god tan alxaadiثati dhacdada wazid ziyaadi adigu hu ay dalika alisma ismiga yaa an yaku ziyaadi ya-da oo tabtadii aad muujin adigu ha ya-da aad muujin halitatan xaalo ay tahay ya-du mid saddexaysa mimaa qablaha waxa iyada ka horreeya oo min alxuruufi xuruufa taqulu waxaad oranaysaa fii falsin falsin dhexdeeda waxaad oranaysaa haadaakani fulaysun lacag yar weeye oo laka adiga kuu sugnaatee fakudhu iska qaado yaa fataa shaabow wahakadaa iyo wakaainun kadaa saasoo kale weeyi kullu thulaathiyin saddex xaraf la oo ataa yimid ay huwa thulaathigu mayna basidayn wuxuu ku yidhi doontid ismi muxtaqaro oo la yaraysanayo inaad tafsiirisid laba mid bay ka iman kartaa bu yidhi tahwaan waad liidaysaa shanigiisaad liidaysaa waad yaraynaysaa ama maaha daatadiisa iflun tufayl kolka hore wuu yaraa daat ahaan buu iskaga yaraa awalkaad bilaabasid god aniga in ilaa waa la godaya sooma awalka god maxaanad u godaysaa xaadiadan aawadeed u god xaadida waa maxay xaadiadan taskiirkaa darteed u god limaad godeen kadibna waxaad ku dartaa oo xagga dambe aad kaga dartaa oo xarafka saddexaad aad ka dhigtaa ya yana ken kadibna ku dhawaaqo maxay dhe fucayl min tabti una inde falsin imika waa maxay sow thulathi ma taskiiri fu dhe laamkana kolka hore u reebana imika kordhig fulla ya zaaidaana ken fulays waa lacag yar weeyaan lacag yar wey masle faanaynta ulaati kasta saasmaad ugelaysa ulaati kasta fucayru buu ku imanaya keliya maxaad ka qabanaysaa awalka god aaniga fatxe xarafka saddexaadna yaa ka dhig ila thaalian bugud ma saddexaad ka imanaysaay kuna dhawaaqo aayarundhe fucay waa ulaati kasta she saasuu lagu dhaqaajiya wain turid haddii aad doontid taskir ismi ismi yarayntii haddii aad doontid ismigii almuxtaqari la quursanayey ima litahwanin ima litahwanin ay ima liihaanati shanihi shanigiisa oo liita darteed inaad u taskhiirisid ayaad rabtaa wa ima lisiqarin ay wa ima lisiqari daatihi daatadiisa oo yar inaad u taskhiirisid baad rabtaa he fadumma wakaa jawaabkiide fadumma god mabdaahu ay mabda'ahu bilowgiisa god lihaadihi tani darteed u god alxaaditati dhacdada ah wazid ziyaadi adigu hu ay daalika isma ismiga yaa an yaa ku ziyaadi yaada oo tabtadi ad muujin adigu haa yaada aad muujin haalitatan xaala tahay mid saddexaynaysa mima qablaha waxa iyada ka horeeya oo min alxuruufi xuruufta taqul waxaad ohanaysaa fi falsin falsin waxaad ohanaysaa waa lacage fulaysun ay haadaakani fulaysun lacag yar weeye oo lakaadiga kuu sugnaatee fakuduu qaada ya fataa wiilow wahaakadaa ay waka inu kada khabar soo taqdima soo ma waakadaa saas oo kale weeyi kullu hulaatiin hulaati kasta hulaatiga oo aataa yimid ay huwa hulaatigu wain yakun muanatan ardaftahu haan kamaa talxiq oo wasaftahu fasakir naara calaa nuwayra kamaa taqulu naaruhu muniira wasakir ilbaaba faqul buwaybu wanaabu in sakartahu nuyaybu liana baaban jamcuhu abwaabun wanaabu aslu jamcihi anyaab halkan wuxuu kaga waramaya hulaaigii facayl baa lagu jamciya hayru hulaiga ka waran waa ka halkan kugu sheegaya wuxuu ka waramaya hayru hulaaigii maaha wuxuu ka waramaya ismiga hulaiga ee muanadka ee weliba muanas macnawiya ah sidee loo odhanaya oo loo taskiirinaya sidee loo taskiirinaya wuxuu yidhi wa in yakun haddii uu yahay ay huwa ismigaasi hulaaigii muanasan muanas haddii uu yahay ardafta waxaad la xidhiidhin adigu hu ay daalika isma ismiga haa an haa baad la xidhiidhini irdaafan la xidhiidhin iyo fangelin irdaafkaasoo kaa'inan ahaaday ka ilxaaqika haleeshiintaada iyaha hadaad haleeshiinaysid bihi ismiga o wasaftahu halkaas waa low low wasaftahu id wati aadid wakti aad haleeshiinaysid wasafta aad sifaynaysid adigu hu ismigaasi fasakir yaree oo taskiiri annaara naar taskiiri calaa nuwayrati naariyana dusheed ku taskiiri kamaa taquulu wadalika arinkaasi kamaa taquule ka qawlika odhahdaada oo kale weeyi aada odhanaysid naaruhu zayd naartiisu naaru waa dab dabkaasoo muniratu iftiiminaysa wa wasakir taskhiiri albaaba baab taskhiiri faqul waxaad tidhahdaa buwaybu baabyarowdhe wannaabu micidii in sakarta haddii aad taskhiiriso hu naab dee faqul waxaad tidhahdaa nuyaybu miciyarowdhe waayo liana baaban wadalika arrinkaasi xaasilun mid xasilaya weeyi liana baaban baab jamcuhu baab jamciisu abwaabun abwaab weeyi wanaabu naab aslu jamcihi naab jamciisa jamca asalkiisa iyo qaacidadiisu anyaabu miciyo wey wuxuu ku leeyahay ismiga hulaatigii haddii uu yahay muanath macnawiya muxuu ka wadaa muanath aan wada sheekhe ta macnawi was la garanaa soo ma maxaa la samaynayaa maadaama oo aanu ta wadan sheekhow ta ku ziyaadi inta maad fahmi waaysa maadaama oo ismi muana yahay thulaatiga naga uu ismi tana aanu wadana muanaf macnawiya u yahay sheekhta xagga dambe kaga dar oo maxaad kaga daraysaa hadeed sifaynaysidba ta baad ku daraysaa haddeed sifaynaysidba ta baad ku daranaysaa ya oo waayo ega naartu de carabta agtooda waa ka muanaf ya inaga agteena waa inala mudakar dab baan iska inagu dab inagu waa mudakar baanu haysanaa soo ma iyagu maxay u haystaan muanaf ba u haystaan sifadeeda markaa ta bay haleeshinayaan maxay odhanayaan haadihi naarun muniratun de muniratu min asifayn tadaasay gelinayaan tadaasay he gelinayaan waxaa lamida daaru daarta oo kale soo guri ma ya waa lamid iyadna waxaa lamida iligaa lamida waxaa lamida dhegtaa lamida waxaasoo dhan waa lamida marka maxaa la samaynayaa maadaama oo muanas u yahay ulaasiya oo macnawiya sheekow ta un xagga dambe ka geli sida sifada aad u yeeli lahaydba ta aad u gelin lahayd war inta maad garan waaysan naarun haddaba tasqiiri naarun bal tasqiiri maxaynu odhanaynaa weli waxaan ku jirnaa waa fucayl un de ta xagga dambe kaga dar wasanku waa un maxaa la samayn nu nuwayratunun baa la odhanaya ayr nuwayratun baa ayr la sida aad u odhanaysid naaruhu munira wuxuu kugu fahamsiinayaa sida aad sifada aad siin lahaydba aad ta u gelin lahayd un markaa taskiirinaysidna wasankii ta xagga dambe kaga dar war mayna basidayn waxaaday kuma jira sheekh haynagu adkaynina wasakir ilbaaba faqul buwayguna muxuu uga kana wuxuu uga jeedaa ma adko xarafka labaad ayaa xarfulayna xarfulaynkanna xarafka u ka soo gadoomi baab imika xarafka labaad waa maxay waa xarfulayn waa alif aliftani asal maaha marna waa asal maaha alift ama wawun bay ka timaadaa ama yo un bay ka timaadaa haddaba waxaa la samaynayaa asalkii hore ee ay ka soo gadoontay aliftaasi baa loo celinaya maxaa la samaynaya asalkii hore ee aliftani ay ka timiday ayaa marka la taskiirinayo loo celinaya tusaale baab baa doonaysa inad taskiirisid maxaad samayn marka horta asalkiisi hore waa taqana iminka sarfi baad dhigatee qawabun buu ahaa taxaraka xarfulcila wanfatax ma qaalidada qalbigaa ku dhacday dee baab noqotay baab yada aad doonta inaad taskiirisid maxaad samaysha alifka dhexda ka taagan asal ma ahe wuxuu ka soo gadoomay ee wowga ahaa u celi maxaad buwayb buwayb naab sawmicida maaha naabkani alifkan dhawaaqayan ku dhawaaqnay ee codkaaynu ku dheeraynay asal maaha wuxuu ka soo gadoomiy ya yadi kan markaad taskiirinaysid nuyayn oo maxaa u daliila waxaa u daliila jamcii buu kuu keenay jamca jamcu tagsirka babal jamcu tagsir ka keen abwaab wow ma ku jirta mise kuma jirin way ku jirtaa naabal jamcu tagsir ka keen anyaab ya ma ku jirta mise kuma jirto way ku jirtaa qaacidada ah lana jamca taksiri lana tasira wa jamca taksiri yuradani lashya ilaa usulihima hadda shay asalkiisi aad ka shikidid jamcu tagsirkiisu in la aad markaaba ama taskiri isla markaaba asalkii baa kusoo baxay misle fanaynta jamca sababtu u keenayna waa sidaa weeye culimo wuxuu yidhi wain yakun hadii uu yahay ay huwa ismigaasi ulaatiga ihi muanaan muanat haddii uu yahay ardafta waxaad la xidhiidhini oo aad fangelini hu ay dalika isma ismiga haan ha ayaad la xidhiidhini irdaafan fangelin irdaafkaasoo kaa inaan ahaaday kamaa tulxiqu kamaa talxiqu ay ka ilxaaqika haleeshiintaada adigu aad haleeshiinaysid iyaahaa haada bihi ismiga low wasaftahu id wakti aad haleeshiini wasafta aad sifayni hu ismigaasi aad sifayn fasakir yare oo taskhiiri annaara naar taskhiiri calaa nuwayrati naariyalow dusheed ku taskiiri kamaa taqulu wadalika arrinkaasi kain wuxuu ahaaday kamaa taqul ka qawlika odhahdaada aad leedahay naaruhu zayd naartiisu naarun waa dab dabkaasoo muniiratu iftiiminaya wax wasakir taskiiri oo yare albaaba baabna taskiiri oo faqul waxaad tidhaahdaa buwaybu baab yarowdhe wanaabu naab waa micidiye in sakarta haddii aad taskiiriso hu naab faqul waxaad tidhahdaa nuyaybu miciyarowdhe waayo lana wa tacliiliya maogtahay wadalika arrinkaasi waa la dhada xaasilun meel kasta hadday suki wa kasta dhiganaysid haddaad aragtid waad soo qadaraysa wadalika arinkaasi xaasilun mid xasilayo wey waayo liana baaban baab jamcuhu baab jamciisu abwaabun abwaab weeyi wanaabu naab aslu jamcihi jamciisa qaacidadiisu kelmadda asal ah ilaa dhowr macno loo isticmaala usul fiqigan ku baran doona aslu jamcihi jamciisa qaacidadiisa weeyi Eh, aslu jamcihi jamciisa qaacidadiisu anyaabu micya wey soo ma anyaab wey ma wadna culima intaan iskaga darno waa iska sabtiy wafaacilu taskiiruhu fuwaycilu ka qawlihi fi rajilin ruwayjilu wain tajid min bacdi hanihi alif faqlibhu ya abada walaa taqif taqulu kam uzayinin dabaxtu wakam dunaynirin bihi samaxtu waqum surayxiinu lisarxanin kama taqulu fi ljamci saraaxiinu lxima walaa tuqayir fi cuthaymaan alif walaa sukayraan aladi laa yansarif wahaakada zucayfiraanu factabir bihi sudaasiyaati wafqah maa dukir wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk